رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkii rawdat alanwaar ayaan ku jirnaa weli ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa noogu soo dembeysay khaswadii iyo dagaalkii bani mustaliq inay raaceen koox munaafiqiinta ka mida ah hadda ka horna aan weli u bixin ceelkii muraysii ayay ku dagaalameen laba wiil oo ninna muhaajir yahay ninna reer ansaareed ahaa way isku habarwaacdeen dadkii waa ku soo kala orday rasuulkuna wuu dhexdhexaadiyey sala allahu calayhi wasalam waxaan soo ogaanay madaxoodii cabdullaahi bnu ubaye ahaa inuu la socday habarkii markuu gaarayna ciil ayuu la huray markaas manoo habarwacdeen wallaahi arrinteena iyo reer jalaabiib ee quraysh laga soo raray laga keenay waxay la mid tahay hadalladii dadkii hore ay dhihi jireen eygaaga cayili ha ku cunee annagaa isku keennay oo dharjinay inay noo habardacdaan ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi haddaan madiina ku noqono ninka ciziga badan baa ka saari doona magaalada kan dilliga ah ciziga asuu iskula jeedaa dulligana nebiguu haystaa sala allahu calayhi wasalam fitnada ayadaa ayaa meesha ka dhacday raggiisii ayuu ku yidhi idinkaa waxaa keenteen beledkiinii baad soo dejiseen xoolihiinii baad qayb ka siiseen amaa wallaahi low amsaktum canhum lataxawaluu ilaa hayri daarikum jooda aad ku wadaan beledkiina meel aan ahayn ayay markaa aadi doonaan wa kaana macahum micigooda ayuu ahaa wa kaana waxaa ahaa macahu micigooda xiinamaa qaala markuu odhanhayay maa qaala wuxuu dhahayay ibnu ubay cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool markuu hadalkaa dhahayay waxaa la jeeday shaabun wiil dhallinyaro ah mu'minun mu'min ah qawiyu liimaan iimaankiisuna uu xoog badan yahay ku yar oo saxaabada ka mid ah oo iimaan xoog ah leh zayd ibnu arqam buu ahaa lam yasbir waa adkaysan waayey wuxuu u sabri waayey calaa haada alhuwaa'i qaylada huwaa'daa iyo qayladaa ay sameeyeen munaafiqiinta xataa ablaga alkhabara ilaa khabarkii uu gaarcelin waayey nebigu intuu dad u yidhi yuu hadalkii u soo sheegay fadacaa waa u yeeray sala allahu calayhi wasalam rasuulkana ibnu ubay ayuu u wacay cabdullaahi ibnu ubay wa sa'alahu can daalika arrintiibuu weydiiyeyoo arrintaabuu weydiiyey oo wuxuu yidhi saasaa la leeyahee maxaa ka jira cabdulaahiyo faxalafa waa dhaartay annahu lam yaqul shay inuusan waxba dhihin oo mima balaqahu wixii soo gaaray ah hanugaanyariiska ah deyntiisu ayuu yidhi rasuulka ilaahayow wax aan dhahay iyo wax lagu soo gaarsiiyey aad sheegayso oon anigu ku hadlay ma jirin fa anzala allaahu ilaahayaa soo dejiya suurata almunaafiqiin wa fadaxahu wuxuu ku ceebeeyey cabdullaahi ilaa yowmi iddiini ilaa maalinta qiyaamrin doono ilaa maalinta qiyaamaha ilaahay suurad uu ku fadeexeeyey ayuu soo dejiyey ilaa maalinta yowmidiinka laga gaaro wa kaana wuxuu ahaa ibnu haada almunaafiqi munaafiqa asagaa camigiisa macnaha cabdulaahi bnu ubay bni salul wiil uu dhalay wa ismuhu magaciisana aydan sidoo kale cabdulaahi la yidhaahdo mu'minan buu ahaa mu'min khaalisan aan munaafiq ahayn mu'min barax la oo saafi ah oo ilaahay dartii wax u sameeya camalkiisana ikhlaas uu yahay ayuu ahaa wiil munaafiqa uu dhalay cabdulaahi baa la yidhaahdaayo asaga iyo aabbii waa isku magac soomaalidu inta badan ma isticmaasho mana taqaano laba magac oo isku mid ahoo wiil iyo aabbii loogu magac neegir laakiin carabta way garan jirtay cabdullaahi ibnu cabdullaahi bnu ubay ayaa markaa la dhihi jiray wiilkaas wuxuu ahaa eh, oo mu'min khaalis ah fa waqafa wuxuu istaagay calaa naqbi lmadiinati magaalada madiine albaabkeeda ayuu soo istaagay aabbihii intuu ka soo hormaray ee maalbii albaabkii madiine laga soo gelayay ayuu istaagay mustaan asagoo geedka ka baxsaday sayfahu sayftiisa asagoo mustalli ahoo ah sayftiisii galka ka siiday wa qaala liabiihi aabbihii ayaa wuxuu ku yidhi oo ra'su lmunaafiqiin munaafiqiinta madax u ahaa wallaahi laa tajuus ilaahay baan ku dhaartay gudbi maysid minhaa hunaa meeshaan magaalada madiina geli maysid xataa ya'dana laka rasuulu rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa nebiga uu fasax kusoo siiyo ilaa nebiga uu yidhaahdo siidaa ha galee wallaaha bangelayn buu yidhi ilaa aad qirto adiga inaad dulli tahay nebi maxamedna casiis yahay sala allahu calayhi wasalam wallaahi ilaahayan ku dhaartay laa tajuusu gudbi maysid oo ka dhaqaaqi maysid min hunaa bartaan iyo meeshaan xataa ya'dana laka ilaa uu kuu idmo adiga rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa nebiga uu yidhaahdo iska daaha soo gale waayo fa innahu asagu nebigu alcasiiz waa casiiz wa anta adaliil adna dulli iyo daliil baa markaa tahe wabalaqa waxaa gaaray daalika arrintaa rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahayow wiilkii iyo aabbihii magaalada madiine albaabkeeda isku haystaan oo wiilkiina wuxuu leeyahay gel asagiina meeshuu taagan yahay seefna waa loo wataa arrintaasaa nebiga soo gaartay fa arsala adeeg buu u soo diray ilayhi xaggiisa an ya'dana lahu inuu isaga idmo inuu isaga idmo waa ninkii hadda dullinimada ku sheegay wax badan baan ku soo celceliyey sababta ay dacwadu sare u martay dulqaadka nebiga inuu yahay wax badan ayaan ku soo celcelin xikmad inuu nebigu diinka ku waday maxaa la ii dhihi karaa maxaa la ii cayn karaa maxaasaa yeeli karaa maxaasaan laygu gelayaa ma ahayn sal alla calayh wasalam low uu ahaan lahaa heerka maanta ee ama dacwadu ay gaartay xilligiisii ma gaartay saa darteed buu nebigu yidhi iska soo daa u dhaaf cabdulaahiyo iska gasha seeftaada galka fakhallaa sabiilahu jidkiisuu markaa u sii daayey wa bihaadihi alxikmati xikmadaa intayba gabowday fitnadaa ayada ah haddii la buunbuunin lahaa dil oo qoorta kadeey maxaasaan u yeeshay ha la cadaadiyo cadaabiyo ha la yeelo ha la tumo ha la garaaco fitnadu ma baabi'i lahayn way sii shareermi lahayd cirkay sii aadi lahayd laakiin xikmadaa ayada ah ee nebi maxamed isticmaalay bay ku itlaatay kuna gebagabowday haadihi alfitnati fitnadaa ayada ah qaybtaasi waataan soo sheegnay laba dhacdo oo waaweyn ayaa muraysiic dagaalkiisii dhacay ama qaswadii bani mustaliq taa waa midii koowaad labo midda labaad ee dagaalka gudihiisii ee qhaswadaa intii lagu jiray dhacday waxay ahayd alxaadiatu athaaniya xaadiadii iyo dhacdadii labaad waa qowl lmunaafiqiina munaafiqiinta qowlkoodii ay dhaheen bilifki been abuuradkii caaisha oo zawjadii nebiga ahayd bay haddana u soo dhigteen gumaysanaayo qoryotir buu u samayn jiray mid allaala midda qorigeeda soo baxii sahmigeeda yaana nebiga raaci jirtay sal alla calayh wasalam dagaalkii muraysi ama bani mustaliq buu u qoryo tuuray caaisho qorigeediibaa soo baxay waxadiifu daalika kaa xadiidkiisii sheekadiisuna waxay ahayd ana annabiya nebiga nasala wuu degay fii cawdatihi soo laabadkiisii oo min tilka alkhaswati duulaanka asagee bani mustaliq uu ka soo laabtay manzilan manzil ayuu markaa degay iyo meel la dego xiina waktigiibuu degay danaa uu u soo dhowaaday min almadiinati madiine xaggeeda markii madiine uu usoo dhowaaday baa meel la degay uma intaa kadib aadana wuxuu iclaamiyuu ogeysiye dadka biraxiili barasho waa la guurayaa laylan habeennimo wa kaanad waxay ahayd macahu rasuulka micigiisana caaishatu radia allaahu canha wa kaanad macahu rasuulka la jirkiisa caaisha ahayd radia allaahu canha fakharajad way baxday lixaajatiha xaajadeedii danteedii ayay u baxday qadaa'ul xaaja suuli iyo majlisin ee meel duur ah inta la galo ayaa lasoo xaajo gudanayaa falammaa markii rajacad ay soo noqotay caasho iltamasad waxay taabatay sadarahaa laabteeda fara-ad waxay aragtay annahaa ayadu faqadad inay weysay ciqadaha kuusheeda kuway u xirnayd inay ka dhuntay yay markaa dareentay oo laabteeda intay saa u taabatay kuway u xirnayd maba wadataba way ka soo dhuntay fara'ad way aragtay annahaa faqadad inay weysay ciqdahaa kuu sheegay farajacad way soo noqotay caaisha taltamisa fi lmawdici aladii meeshii faqadtuhu ay ku weysay fiihi gudihiisa meeshii bay ka daydayaysaa nebigana dadka in la guuruuba amrayba waa la raranooyaa waa la dhaqaaqay waa la baxay ayadna kuil raabs bay markaa haysaa ilaahay ha ka raadi noqda caaishe fi lmawdici meeshiibay ka daydayaysaa fi lmawdici alladii faqadathu ay ku weysay fiihi gudihiisa way raadinaysay xataa wajadathu ay markaa heshay xataa wajadtu ilaa ay heshay kuu sheegi wartaxana aljeyshu ciidankiina waa guureenba waa la baxay ciidankiina way guureen oo way rarteen waxamiluu waxay ku xambaareen hawdajaha hawdajkeedii bahal sida dhiisha oo kale ama saab oo kale jiro saasna markaa loo dhaqaajiyo hawdajkeedii ayay markaa geliyeen calaa baciiriha waxamaluu waxay ku xambaareen dheh hawdajahaa hawdajkeedii calaa baciirihaa ratigeeda dannan malo minhum ayaga xaggooda ka ahaatay annahaa caaisha fiihi inay hawdajka ku dhex jirto waxay u maleeyeen inay ku dhex jirto waa qaadeen ratigeedii unbay saareen waana la dhaqaaqay waana eber meeshii wax kuma jiro wadannan male ay malaynahayeen minhum xaggooda ka ahaatay annahaa ayadu fiihi inay ku dhex sugan tahay walam yunkiruu ma aysan inkirin khifata alhawdaji hawdajka culayskiisa khifadiisii fudaydkiisa macnaha isma dhihin meeshaan anay eber tahay ilaa meel wax ku jira iyo meel aan wax ku jirin jamaacatan koox oo waxay isdhaheen waa badan tihiine saasaa khafiif ka dhigtay likownihim ahaashahoodii ay ahaayeen jamaacatan koox iyo walikowniha ee ahaashadeeda darteed khafiifatan ay ahayd gabar fudud oo caata ah in caysho gabar khafiif ah oo caatay ahayd dumarka wakhtigaa waabtii uu soo gaagaabiyey kitaabkee waxay tiri dumarka xilligaa joogay waxay ahaayeen gabdho khafiif ah hilib aan cusnaynin hilib ma cusleen sida kuweena jooga oo kale baraf iyo babaay maa la dhahaa sidiinaa cunahayay uu markaa noqday ee waxo laakiin ayada waxay ahayd gabar mataqaanaa khafiif ah waxaanu cuni jirnay bay leedahay macalga raashin ah taana waxay ku cuntaa iyoynay ahayd gabar khafiif ah laakiin markii dambe hilib baa kori doonaa oo nebigaa ka badin doonaa sala allahu caleyh wasalam xagga orodka warajacad way soo laabatay way qaadeen webaji aydaa soo noqotay warajacad way soo noqotay caa'ishatu caashana ilaa manaasilihim meelihii ay deganaayeen falam tajid axadan cidla midaysan helinba hal qof oo meeshii jooga ma jiro faqacadad way iska fadhiisatay hunaaka meesha gabar caqli badan bay ahayd waa iwaan wareega oo waa ka daba tegaa hadday dhahdo waraabaa jidka uga soo bixi kara dadkii oo intay soo noqdaan raadinayaa imaan kara booskeedii bay fadhiisatay haddii la dhimo meeshaadaa la fadhiistaa faqacadad way fadhiisatay hunaaka halkaa calaa annahum ayagu sayaqdifuunaha inay soo weyn doonaan oo fayarjicuuna ay u sugay makaanka asaga ah say isqandhaysan cabsanaya way bahaar ku jiraa hurdo kuu timaada ilah xaggiisay ka timid subxaana wa tacaala waa raxmad amaa adigoo kitaab qur-aan akhrinaya salaad taraawix la tukanayo homaansi haddaad bilowdo iyo inaad hurdo ku qabato shaydaan bay ka ahaataa wa kaana axadu asaxaabati saxaabada mid ka mida wuxuu ahaa wahwa safwaan ibnu mucadal assulamiyi waayee radia allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdee wuxuu ahaa qad baata mid baryey min waraa'i iljeyshi ciidanka gadaashiisa ciidanka gadaashiisa ayuu seexday wa kaana kahiiru nawm nin hurdo dheer buu ahaa hurdo badan nin hurda dheer buu ahaayo dadku markay wada baxaan uun yuu kici jiray falam yastayqid ma uusan kicin ilaa muakhirin gadaal maahani ilaa wakhti damba ma ahee markay dadku wada baxeen ayuu markaa soo kacay asagana fasalaka wuxuu soo qaaday sabiila aljeyshi ciidanka waddadoodii ciidanka jidkii ay soo mareen oo ay meesha ku degeen oo ay ka sii rarteen waddadii buu soo qaaday falammaa markii taqadama uu soo hormaray ama uu soo galay ra'aa wuxuu arkay sawaada insaanin insaan madowgii maa'imin ee markaa hordaaya ilaa caasho way seexatay hurdaa markaa qabatayoo caaisha radia allaahu canha ayadoo jiifta intuu jidkii soo maray buu safwaan wuxuu arkay sawaada insaani shaqsi ee madowgiisa naa'imin ee markaa hurdaaya falamaa markii qaruba uu u soo dhowaaday minhu xaggiisana carafa wuxu koonsaday anna caaisha inay caaisha tahay liannahu maxaa yeelay kaana ra'aaha wuu arki jiray qabla alxijaabi intaan xijaabka la soo dejinin ee dumarku intaan la xijaabin ayagoo weji furan oo xijaab aan wadan bay bixi jireen waa la arki jiray waxay ahayd intaan xijaabka la soo dejinin mid horay u arkaa ayaduna way jiiftay faqaala wuxuu yidhi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ina anagu lilaahi ilaahay baanu sugnaanay wa ina anaguna ilayhi xaggiisaan raajicuuna u noqonaynaa zawjatu rasuuliillah sala allahu calayhi wasalam ma sawjadii rasuulka ilaahaya waxa meesha jiifa zawjatu rasuuliillaahi waayo buu yidhi sala allahu calayhi wasalam walam yaqul safwaan ma uusan u dalcin oo ma dhihin kelimatan hadal hayra daalika inta aan ahayn sidiisaba hadal intaan caashan bay ahaayeen ilaahay baa wuxuu ku kalifay amase uu nasiib ugu daray in nebiga uu tarbiyeeyo sal alla calah wasalam zawjadii nebiga maa meesha jiifta macnaha ma zawjadii nebiga miya walam yaqul kelima kelimad ma uusan oran hayru daalika wastayqadad way kacday way baraarugtay caaishatu caaisha radia allahu canha bisamaaci sawtihi codkiisa maqalkiisii bay ku kacday waxaan ku toosugay tiri istirjaaciisa ina lilaahi weysigiisa ilaahay ayuu xaggiisa u cararay bisamaaci sawtihi ayay ku kacday fakhammarad waxay khimaaratay isla markii wajhaa wejigeedii wejigeedii ay markaa ku dabooshay bijalaabiibiha jalaabiibteeda dumarku inay wejiga xirtaan aad bay u fiican tahay waana shay dhaqan saxaabada dumarkooda u ahaa xaaladaasay aad ugu dadaali jireen ka timaadaa fakhamarad way khimaaratay oo way haboogatay waxay ku dabooshay khimaarkeedii wajhaha wejigeeda waxay ku khimaartay bijalaabiibihaa jalaabiibteeda waqaraba waa u soo dhowaaday safwaan wa qaraba safwaan raaxilatahu gaadiidkiisii buu usoo soo dhoweeyey wa anaakhaha wuu fadhiisiiyey farakibad way kortay wa amsaka huwa asaguna wuxuu qabtay ziyaana naaqati hashii xarigeedii hoggaankeeda yamshii asagoo soconaya amaamahaa horteeda horteeda ayuu saa markaa u marayaa hoggaankii buu haayaa caaisha bay saaran tahay weli wax laysdhaafsaday ma jiro aan ahayn istirjaac aan ahayn inaa lilaahiyeysi aan ahayn inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun maxaa kugu dhacay maxaa ku dhigay meesha lagaa tegey hadal badni anakaa na laku yaqaana aasatan gabar cidla socota hadii la arkaba <laughs> waa lala qobahaa xaalad noocaasa ah markaa jirta laakiin wiilkan saxaabiga ah welibu hadal kale ma jiro aan ahayn istirjaacigii iyo nabilaahiyeysigiisii hogaankii ayuu u soo qabtay yamshi asagoo soconaya amaamaha horteeda xataa wasala ilaa uu soo gaaray ila aljiishi ciidankii wahum naaziluuna ayagoo degay fii naxri dahiira maalin ee dharaar weyn oo cad ayay markaa yimaadeen fii naxri dahiirati waa dahiirada iyo maalinta dhuunteeda waa maalin loola jeeda weyn oo cad aykaa soo degeen meelahmaydade wax cilaah dhibaato ah zinada ay sheegayaan inaysan dhicin low ay dhici lahayd bay culimmadu qayb ka mid ah ayba suurageli lahayd maba suuragelaysa xaaska nebiga in waxa ay ka dhacaane habeen dhuumasho iyo adigal iyo saasaa la samayn lahaa dadka xaaladooda saa ay tahay adi iga hormar iyo nusaac kadib markaan galo soo gal iyo xaaladaasaa la yidhaahdaa laakiin ayagu waxay soo galeen fii mahri dahiira waa maalin weyn oo dharaar cab ah xalaal manacadaa la quutaa walamaa ra'aa markii uu arkay dalika arrintaa caduwullaahi cad gii ilaahay ibnu ubaya mutanafasan meel uu kaga neesan karo min karbi nifaaqi munaafiqnimadii iyo walxiqdi xaasidnimadii kurbadeeda wixii ku duudnaa wuxuu kaga neersan karo ayuu markaa helay fattahamahuma wuxuu ku tuhmay labadooda bilfujuuri faajirnimo zinuu ku tuhmay ifkan been abuurad wa been abuurad wicilana xunay u maqnaayeen waa munaafiq akhlaaq xun oo darro aad yaad uwel markaa ku jiray tastaxkii inuu sheekeeyo daalika arrintaa inuu dadkii iyo raggiisii uga sheekeeyo saasaa dhacday wixii jiray maqraqshayn iyo wixii lamid ah wayastawshiihi wuxuu bilaabay inuu inuu baaro oo wixii uu dabagalo maxaa saa yeelayhi hadday wax jirin maxaa kan iyo inuu baarbaaritaan bilaabo wayajmacuhu inuu jamciyo uu soo ururiyo hadalkii wayufariqahu inuu kala geegeeyo dadka wayudiiqahu inuu fidiyo hadalkiisasxaabtiisuna waxay ahaayeen rabuuna kuwa ugu sun jireen kay soo galeen almadiinata magaaladii madiina afaaduu fiihi way ku daateen macnaha afaaduu way ku sugmeen oo way dhex dabaasheen dadkii fiihi waa munaafiqiintee fiihi arrintaa dhexdeeda xataa inkhadaca ilaa ay ku dagmeen oo ay ku kadseen mu'miniinta ka mid ahaa dhinacoodii xadiidkii ifkiga ka qabatay wallahi saasaa la walahi caaisha waxaasaa laga sheegay waa gurigii nebiga sal alla alay wasalam munaafiq aad buu dhib badan yahay munaafiq aad iyo aad ayuu u dhib badan yahay markuu ilaah lahaa ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar wax sahlan maahay markaasaa dadkii muslimiinta cadadka mid ahna way ku kadsoomeen way ku dhagroomeen wamaridad way xanuunsatay caaishatu caaisha radia allaahu canha xiina waktigii qadimad ay soo gashay almadiinata magaaladii madiine caaisha way jiratay wataala maraduhaa xanuunkeediibaa dheeraaday naxwa shahr bir wax la eg fakaanad waxay ahayd almadiinatu madiinana xilligaa caaisha ay jiran tahay tamuuju mid huraysa oo laysla dhex qaadayo biqowli ifki ahlu ifkiga hadalkooda nimankii ifkiga iyo beenta waday hadalkooda ayaa saa loogu ayay la hiraysaa oo meel kasta markaa laga sheekaysanayaa wahiya ayaduna caaisha laa taclamu shay-an waxba ma oga wax ay kala socota ma jirta arrinta wa inamaa kaan waxaa uun ahaa yariibuhaa mid shaki geliyey annahaa ayadu lam takun ma aysan ahayn taraa mid aragtaa allutfa naxariistii alladii kaasoo kaanad ay ahayd caaisho taraahu midku min rasuuliillaahi sal alla calayh wasalam xiina tashtakii markay xanuunsato lutfi iyo naxariis baa jiri jirtay rasuulka sal allahu calayhi wasalam uu u fidin jiray caaisha ayna ku arki jirtay markay xanuunsato tiibay markaa weysay intaa waxaan ahayn oo shaki geliyey muusan jirin fakaana sal sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa markaa wixii ka dambeeya yadkhulu mid u soo gala calayha korkeeda fayasallim uu salaamo wayaquul uu leeyahay kayfa tiikum tiimii ka warrama xataa caaisha waa u quuri waayey rasuulka sal alla calah wasalam ilaan qeyb ma oga haddaan loo waxyoonin hadalladaasaa suuqa ku jira rucaaisha waxba ma fahmin oo ma aqoonsan ilaa dareenkii geliyey in nebiga sal allah calay wasalam uu u soo galo uu yidhaahda tii ka warrama kayfa tiikun buu leeyahay tiinii ka warrama uma yarjicu waa noqonayey walaa yajlisu cindahaa agteedana ma fadhiisan jirin wa kaana wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam rasuulka nebigu wuxuu ahaa tuwaala wuxuu ahaa tuwaala haadihi alfatrati muddadaa iyo wakhtigaa dheerdheeraaday saakitan mid aamusan nebigu waa iska aamusnaa laa yatakallam midaan hadlin buu ahaa falama istalbaha alwaxyu waxyigii markuu ka daahay waxyigii markii uu kadib dhacay rasuulku waxyigii la la'yahay tawiilan wax dheer istashaara wuxuu la tashaday nebiga asxaabahu asxaabtiisa saxaabadiisa qayb ka mida ayuu la tashaday fa ashaara caliy bni abi aalib cali wuxuu u tilmaamay bifiraaqihaa faaruqitaankeeda talwiixan ishaarid si cada uma dhihin iska fur laakiin wuxuu u ishaaray ishaara ahaan in caaisha la furo wuxuu dhahay rasuulkii allow dumarka caaisha ilaahna naagaha kuguma ciriirinin ilaahayna dumarka kuguma ciriirinin buu yidhi cali bni abi aalib laakiin waxaad weydiisaa jaariyadda u shaqaysaa ayadaa runta ku sheegi doontee naagkii shaqaalaheeda way is og yihiin saa darteed ayada weydii ee bariira xaaladaasu cali ishaaray talwiixan ishaaray wa ashaara usaama usaamana wuxuu u ishaaray iyo wakayruhu kayrkiisa biimsaakihaa inuu iska haysto xaaskaaga iska haysa buu yidhi wa annahaa ayadu waa caaishee ka tibri wa cad dahab ah alkhaalisi waa saafi ah tibriga cadka dahabkana waa la yidhaahdaa waxaa kaloo yidhaahdaa qalinka waa qalin aad yaad u qiimo badan qalin qiimo badan waaye buu yidhi ama caaisha wa annahaa caaisha ka tibri khaalisi waa gobol dahab ah oo khaalihi wasalam rasuulku wuxuu ku istaagay cala almimbari mimbarga xumaantiisii dhibkiisu iga soo gaaray wa kaanat alishaaratu ishaaraduna waxay ahayd uu ninkaa tilmaamayo ilaa cabdullaahi bni ubaya ninka lagu magacaabo ninkaas ayuu isticdaar ka qaatay nebiga fa adhara wuxuu u muujiyey sayidu alaws ow sayidkoodii raqbatahu raqbada uu u qabo fii qabrihi dulkiisa dulkiisuu wuxuu yidhi ninkii reer aws ahaa rasuulkii allow hadduu annaga naga mid yahay ninkaa qoortanka ka goonaynaa haddii walaalaheen reer khasraj uu yahayna adaana amraaya amarkaagaan samaynaynaa cabdulaahi waa reer khasraj faakhadat waxaa qaadatay alxamiyatu xamiy dhiigaa dhaqaaqay bay dhahaan soomaalida sayidu khasraj reer khasraj sayidkoodii idan cabdulaahi bnu ubay ayaguu ka mid yahay ninkaasna xamiye iyo danaane iyo hiilaa qaaday lianna ibnu ubaya kaana minhum ayaguu ka mid ahaa ma dili kartid buu yidhi munaafiq baa tahay saabaad tahay mana ku dhici kartid inaad markaa gasho nin reer oos ahaa hadlay wuxuu la hadlay sacad markaasuu yidhi adigaa munaafiq ah been baad sheegaysaa waana dilaynaa munaafiq baa tahay labadii qabiil baa isku kacay fatafaawaruu waxaa isku soo booday alxayaa labadii qabiil xataa khafadahum rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa nebiga uu dejiyey ee uu khafiifiyey ee uu kala dhex galay ou yidhi joojiya waxaad markaa ku socotaan caaisho aad bay u tiri ninka lagu magacaabo ee reer khasrajka ahaa sacad wallaahi kaana rajulun saalixan qabla dalik markaa ka hor nin fiican buu ahaa bay tiri laakiin xamiye iyo hiilo iyo damaana qaaday qisadu qisa buurat wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam